بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فاصل صور القدوة تسع تصح في خمس qudwatu rajulin birajulin waqudwatu imra'atin birajulin waqudwatu khunha birajulin waqudwatu imra'atin bikhunha waqudwatu imra'atin bimra'a halkan wuxuu ka guda gelayaa halkan markaan soo marnay shuruud اlqudwa oo kudayashada qofka qof uu ku dayanayo shuruuddeedii waa soo dhammaystirna koob iyo toban shardi ayaan soo marnay marka midda oo halkaan uga hadlaya waxay tahay suuradaha ay suurtoobayso oo dhici karto qof qof ku dayday wixii ansaxay waxaan ansaxaynba waxa la suuraysan karo oo qofu qof salaadda uu ku dayanayo wixii ansaxaya iyo waxaan ansaxayn intaba waaba intaa la suuraysan karo cid kale wax kale ku dari kartaa ma jirto si kastoo qofku yeelo u waxba kale kuma siyaadin karo marka suwaru اlqudwati dayashada shardiya suuradaheedii tiscun sagaal wey yacni suuradaha la suuraysan karo tasixu way ansaxaysaa qudwadii fii khamsin shan ayay ku ansaxaysaa yani watadulu fii arbacin way marka ilaa sagaalaa lagu yidhi shan haddii ku ansaxdo sagaal afarna waa ku buraysaa qudwadii waaba sagaalkaasba si kastoo yeesho toban ka dhigna toban kama dhigi kartid ma kuu suurtoobayso wax walbood sheegi laheed halkaanay ku qoran yihiinba shanta ay ku ansaxaysaa marka waxaa weeyaan qudwatu rajulin birajul waa nin ninku dayday nin ayaa dayday salaadii oo nin kale ku dayday nin ayaa salaad ku xirtay nin kale taasi waa sax qudwatu rajulin nin dayashadiisii birajulin nin uu ku daydo taasi waa kow midda labaad qudwatu imra'atin haweenay dayashadeedii birajulin nin ay ku dayato ninaa salaad tukanayey haweeney baa ku xeratay iyadoona waa sax waqudwatu khunha labeebshihii dayashadiisii birajulin nin oo ku daydo qof labeebshaa ah, nin nimu naag aaladii nimankana waa laga helayaa aaladii naagahana waa laga helayaa xubintii ragga iyo xubintii dumarka intaba qofkan waa laga helayaa marka markay saastoo labadii aaladoodba kaasa waxaa la yihahdaa khunha waa nimownaagna waa la yihahdaa lababsha waa la yihahdaa khunhana carabiga lagu yihahdaa marka inuu khunha daydo birajulin nin uu ku daydo sababtoo khunhahani <clears throat> waxaa naga ishkaal galay annaga ninka inuu haween yahay iyo inuu rag yahay laakiin ilaahay agtiisa ishkaal ma yaallo ama ninuu ka yahay ama naagu ka yahay ilahy agtiisa waxyaaba lagu garan kara jira markii wax walba lagu garan waayo ayaa khunsa la yidhaha qofkan inta haddii dadaal la sameeyo la garan karo oo la gaari karo xaqiiq lama yidhaahdo markaas khunsa lama yidhaahdo aaladdu baa iskaga taalla hadday rabto haddii marba la fahmi karo inuu marka adugu calaa kulli xaal marka haweeney marka waxaan dhahnay khunsada ilaa khunsaha sababta uu nin ugu ansaxayo ila agtiis ama nin ka yahay ama naag ka yahay labadiiba midaa doonto suurayso waxaa tira ila agtiis wuxuu ka yahay haweeney haddaba soo maana sheegi inay naagu nin ku daya karto salaadii waxaa tirahda ila agtiis nin ayuu ka yahay nin nin inuu ku daya karo soo ma sheegin si kasta u qadartidba dayashadiisi u ansaxaysa markaas uu nin ku daydo waqudwatu imra'atin haweeney dayashadeedii bikhunhaa haweeney inay dayato oo khonsa ku dayatana way ansaxaysaa iyaduna oo sababtu maxay tahay khonsahani oo hadda yacni maxaa la yidhahdaa imaamka ah waa imaam maanta maamuum ma aha haweeney baad daytay khonsaa waxaad tidhahdaa ila agtiis khonsahani wuxuu ka yahay haweeney buu ka yahay haweeney haween haween ku dayatay lamaahno markaas waa sax waxaad tidhahdaa ila agtiis nin ayuu ka yahay haweeneyna nin ku dayato waa ansaxaysa midaasbu miduu yidhi waqudwatu imra'ati bikhunha midda shanaadna waxay tahay waqudwatu imra'ati bimra'atin haweeney haweeney ku dayatay qudwatu imra'atin haweeney dayashadeedii bimra'atin haweeney ay ku dayatay waa sax iyaduna way ansaxday shantaasi waa shantii ay ansaxaysay wa tabdulu qudwadu waa ansaxaysa dayashadii way buraysaa fii arbacin afarna waa ku buraysaa qudwadii sagaalkii lagu soo sheegay shan waa lagu sheeg waa ku ansaxday afarna waa ku buraysaaba li qudwadii maxay ta qudwatu rajulin bimraa qudwatu rajulin nin dayashadiisa bimra'atin hadduu nin ku daydo haweeney salaadii way ka buraysaa waxaa la wada mid ah jamiicu imaamnimadu waa wilaaya waa madaxtinimo jamiicu lwilaayaat in oo maxaad maaratay haweeney rag madaxuma noqon karto wasaaradda maxaad maaratay oo wasaaraha wasa wasaaradda wasaaradaha ka mid ah haddii loo dhiibo soo rag soo geli maayan wasaaraddaas ilaa midda naagahoo la sheega maan weligeed ayadaaba iska bidcaba taasi wax ka jira ma jiraan waa ummaddoo la kala qaybiyo dhaqan dhaqanka gaalada waxyaabahaas ummadda muslimiinta lagu hirgeli waay tahay waxaas calaa kulli xaal haweeney madax uma noqon karto rag ama dad oo dhanba wasiir xataa iska dhaaf iyo madaxweyne iyo waxaasoo dhan ka soo tageen xataa waxyaabaha hoose ma qaban karto lanna maxaa dhacay qofkani iyadaa in madax loo noqdo ku habboon iyadaa maxaad maarata in la hogaamiyo ku habboon waa maxay ummad maslaxad ummadeed ka fakartaa waa banaag la qaaba ninkeedaa u yeeranaya kaalay dhahayaba meelna ma aadi kartid guriga sariirta iyo jeef meelna xaaraan ba ka tahay meel lama aadi karto ku aadi kuu joogi ma haday tihahdo sharcigu hadda qofka inuu maxaad maar naagtaasi waa khalaas khadka waa ka baxaysaa waa naag u dhammaatay noqonaysaa caasiyad ah diinta ilaahay ku caasidayo rasuul ilaahay ku caasiday rasuulkii caasiday ninkeeda ku caasiday qof saasa madiina waxu dhiibanaysa ma jirto marka qof hadd midda kale xaat hadduu ninkii isaguna iska ardaal kale iska noqdo u yidhaahdo orodanoo aad meesha uura yeelatay inta aawe ummad dhan ma waxaa ka fakera qof oo wallacayo oo maxaad maarata gelayo oo caruur inta dhalaysa oo ayaan badan joogaysa oo waxyaabaha sharcigeenu waa xakiim sharcigeenu waa sharci aad iyo aad u xikmo badan markadu calaa kulli xaal haweeney salaad kama noqon karto imaam dhammaanna wadaaifta oo dhanna waa wada sidaas wa qudwatu imra'atin haweeney dayashadeedii bikhunhaa waxaan dhahnaa waxaad dhahaysaa waqudwatu waxaa afartii burisan ku jirnay qudwatu rajulin min diyashiisi bimra'atin waa ebir waqudwatu rajulin bikhunha leanna waxaa dhici karta khunhahan ilaa agtiis inuu ka yahay yacni haweeney inuu ka yahay marka maaa maxay noqonaysaa ti hadda la diiday noqonaysaa qudwatu rajulin bimra'atin bay noqonaysaa waqudwatu rajulin nin dayashadiisi bikhunhaa nimuw naag uu ku daydo waqudwatu khunha bimra'atin khunha inuu daydo haweeneyna ma ansaxayso iyaduna khunha way haweeney kuma dayan karo maxaa dhacay khunhahana ilaahtiisa inuu ninka yahay baa dhici karta hadduu nin yahay ninna ku dayday bay noqonaysaa waqudwatu khunha bikhunha khunha khunha xataa kuma dayan karo lianna waxaa dhici karta kan lagu dayanaya inuu ilaahtiis naaka yahay kan wax ku dayanayaana inuu nin yahay aa dhici marka nin dayday naa ku dayday noqonaysaa saas darteed ma ansaxayso halkaasaad uga soo baxay sagaalka suwarulqudwati dayashada suuradaheedii tiscun intay ku suuraysmi karaan oo ay ku suuraysmima karto dayashadu tiscun sagaal wey tasixu way ansaxaysaa qudwadu fii khamsin shan ayay ku ansaxaysaa qudwatu rajulin nin dayashadiisa wey birajulin uu ku daydo waa kow ninaa nin ku dayday wa qudwatu imra'atin haweeney dayashadeedii weeyaanoo birajulin nin ay ku dayato oo haweenaydii nina imaam u noqday waqudwatu khunha khunhada yeeshadiisa weeyaanoo birajulin nin waa qudwatu khunha nin dayasho ee khunha dayashadiisa birajulin uu ku daydo waa iyaduna waa ku ansaxaysaa wa qudwatu imra'atin haweeney dayashadeedii bikhunha khunha ay ku dayato iyaduna way ansaxaysaa waqudwatu imra'atin bimra'atin haweeney haweeney ay ku dayato iyaduna waa sax wa way buraysaa qudwadii fii arbacin afar ay ku buraysaa qudwatu rajulin dayashiisii ay ku buraysaa bimra'atin haweeney uu ku daydo waqudwatu rajulin nin dayashadiisii bikhumsa khunsa uu ku daydo ay ku buraysaa waqudwatu khumsa khunsa dayashadeedii dayashadiisii bimra'atin haweeney ay ku daydo ay ku buraysaa waqudwatu khumsa bikhumsa khunsa khunsa ku inaad casharka inta qaatid sidaan uga soo ceshatid waa in aad gaartaa mid mid aad qalbiga ka suuraysataa mid kastaba sagaalkooda waa haddii saan lagu yidhaahdo oo kitaabka aad isku laabatid waa inaad taqaanaa oo lagu weydiiyo haddii haweeney nin ku dayato haddii nin haweeney ku dayato haddii qoonsa qoonsakoda sagaalka suuro mid walbana xukunkeeda saxa waa inaad saari karto inaad laqbaha keliya fahamto lama rabo macnaha iyo ujeeddada inaad ku dhacdana waa la rabaa فصل shuruudu jamci التقديم arbacatun shuruudu jamci qofka wuu safraa safar ayaa la galaa qofku markuu musaafir noqdo oo safar dheer uu safro adugu maxaa la yidhahdaa siddeetan kilomitr iyo wax ka badan hadduu qofku safar u galo meel u jirta hadduu u safro ama baabuur ha raaco ama ha waxaa u bannaan salaadihii islahaa inuu jamciyo duhurkii casarka inuu jamciyo maqribkii cishina inuu jamciyo hadduu taqdiiman wa taakhiiran ha hormariyo casarkii ayuu soo hormarinaya duhurkii wakhtigii duhurka labadii waa tukanaya cishihuu soo hormarinaya wakhtigii maqribka waa tukanaya jamcu taqdiim taasaa la yidhaha jamcu taqdiim jamcina waa isu keenid laba salaadood aa la ysu keenay taqdiimna waa hormarin marka jamcu taqdiim macnaheesu waa sidaas shuruuduu leeyahay laakiin adoon shuruudda baran haddaad tiraa jamacaan samaynaya salaadaada waa eber lianna waxaad cilmi u olahay inaad samaysay waxaan waa inaad ilmi ilmi waa dad aan ka maqla iyagoo saas yeelay may waa inaad waxaan barataa marka hore intaada samaynin marka shuruudu jamci taqdiim jamcu taqdiimka shuruudiisu arbacatun afar wey marka alأwal الshard الأwal albadaa'aةu bilaabid weeyaanoo biluulaa midda hore lagu bilaabo jamcu taqdiim sooma tukanaysid duhur iyo casar isku jamcinaysaa tee labada horeysa duhur waa inaad duhurka marka hore tukataa intaad casarka tukanin waa inaad duhurka tukataa marka hore duhurkaad bilaabaysaa labadan sar awalba hal maraan tukan lahaa midaan rabo aan bilaaba maya la iska yeeli maayo albadaa'atu bilaabid weeyaan biluulaa midda hore la bilaabo waa labada labada salaadood midda hore waa maqribkii waa duhurkii wax kale ma aha waa labada un waa la gartay والثاني الشharط الثاني niyaة الjamci jamciga niyadiisa wey niyaة اljamci jamcigii niyadiisa yaعni isu keenid labada salaadood la kulmiyo oo la niyeysto fiihaa salaada dhexdeeda lagu niyeysto fiihaa salaada dhexdeeda lagu niyeysto yacni maxay tahay adoon niyeysan markaad leedahay allahu akbar ood salaadda xiranaysid waa inaad niyeysataa labadan salaadood inaad jamcinaysid waa inaad niyeystaa duhurkan iyo casarkan waan jamcinayaa haddaan wada tukanayaa labadaba adoo niyeysan allahu akbar ayaad waxaa kuu banaan midda uu ku yihi fiihaa wayaane wa niyat اljamci fiihima maahe fiihaa wayaane wa niyat اljamci fiihaa haddii marka hore maalan duhuruu niyeystay inuu tukado salaa duhura allahu akbar uu yidhi markuu duhur ka xertay warkaalay adiga safar ku jire casarna ma kusoo dartid salaaddii dhexdeedii wuxuu ku niyeystay casarna inuu ka daro laakiin midda ugu fiican waxa weye allahu akbar marka uu leeyahay inuu niyeysto labada salaadoodba inuu hal mar tukanayo jamcu taqdiim uu u tukanayo inuu niyeysto saasaa fadli badan laakiin hadduusan yeelin ee marka hore duhur niyeysto maalan allah ama maqrib niyeysto ee isagoo maqribkii ku dhex jira ceshihii inuu ku soo daro uu niyeysto waa sax marka waniyat اljamci baad leeda waniyat اljamci jamcigii ama kulmintii labada salaadood la kulminayay niyadeedi wey fiihaa salaada dhexdeeda uu ku niyeysto waa shardigii labaadna waa kaa washard الثaalث almuwaalaatu xiriirin weeyaano baynahumaa labada salaadood dhexdooda la xiriiriyo waa in labada salaadood dhexdooda la xiriir la xiriiri maxaa loola jeedaa waxaa weeyaan duhurkaa tukatay adoon waxba joogin oo muddo dheer joogin oo waa inaad horey casr ka gashaa maqribkiyaa tukatay waa inaad horey cishaa ka gashaa maadaama aad jamcinaysid labada salaadood haddiiba aad jamcinaysid waa inaad saas yeeshaa wاlmuwaalaatu xiriirin weeyaano baynahumaa bayna الsalaatayni labada salaadood la xiriiriyo labada salaadood baa la xiriirinaya midaad ka baxday midda ka hore hadduu qofku inta mid tukado iska sheekaysto oo sheeko dheer iska galo oo ama cunto iyo iska cuncuno oo warkaale maan cishahana ka dabageeyo anigii hore u niyeystay maya lama ogola taasaa muwaalaadkii baa la waayey markaas maxaa la waayey muwaalaadkii baa la waayey waa lifaqdi ma ansaxayso markaas lifaqdi اlmuwaalaati wاlmuwaalaatu xiriirin way baynahumaa dhexda la xiriiriyo waad garatay wa dawaamu اlcuduri cudurkii daa'imadiisa wey cudurkiina waa inuu daa'im yahay awalba cudura keenay qofkan cudur ayaa keenay arinaa ku keenay inuu sidan yeelo waa inuu cudurkii daa'im yahay cudurkii muxuu yahay maalan acdaarta salaada loo jamciyo waxaa ka mida maalan adugu labana waa la isku waafaqsan yahay saddexba saddex saddex arrimooda loo salaadaha loo jamciyaa maxay yihiin mid waxa weeyaan waa lisafar qofkan musaafir u ahaa safarkii waa inuu daa'im yahay ilaa midda labaad la galo ilaa mid salaada labaad la galo safarkii waa inuu daa'im yahay diyaaradu maala ku safraya isagoo safarkii diyaaradda ku jira wuu xirtay salaadii wuxuu niyeysa labada salaad inuu jamciyo ama doon ayuu la socday labada salaadood baa wada xirtay duhurkan wada tukanayaa labadi duhurka casarkii waqtiga duhurka kusoo jamcinayaa buu yidhi allahu akbar uu yidhi duhurkii markuu ka baxay wuxuuba arkayba iyadoo diyaaraddiiba madaarkiiba soo fadhiisatayba waaba soo hoobatayba diyaaraddii madaarkii soo eraboorkii iyay soo degootay eber muxuu jamciyaaba waaba ka dhammaatayba casarka waqtigiisa ha cishaha waqtigiisa ha tukaday waa cudurkii waxaa ka mid oo kale cudur roob sababtiis ayaa salaada maalan waqtigii duhurka roobaa daayey roob ayaa daayey markaasuu hadhow jamaacada in la imaan waayaa dhici karto dadba roobkuba iska daa'im noqdee waa in aan muxuu ahaa duhurkii casarka isku jamciyaa shardigeedu waxa weeyaan duhurkii salaaddii markaad tukato duhurkii casarkii markaad isu taagaysay ood ku jamci lahaa duhurka waa in roobkii weli da'ayo roobkii hee waa inuu weli da'ayo hadduu roobkii duhurka inta ku jirto u go-ay xarigi isku xiri lahaa oo roobkaah waa go-an yahay iskuma xirmi karaan markaas labadii salaadood safarka hadduu go-ay wahaakadaa xarigii isku xiri lahaa oo lagu jimci lahaa waa go-ay taas waa la faham soo maa labadaas waxaa kaloo jirta cudurulmarad jiro ayaa qofkan haysay qandho ayaa waalaysa wuxuu isku yaqaanaa yacni maalan midda hore ayuu xoogaa kasoo waaroon yahay ta hore salaada laakiin wuxuu isku yaqaanaa waktiga casarka la gaaro inuu qandho oy dhibaato weyn ku tahay marka xoogaa haddaba qandhadii waa haydaa laakiin qandhadu waxaa weeyaan waa bes maxuu samaynaya markaas waa jamcin karaa labada sal hal maruu jamcin karaa laakiin bishardi xanuunkii waa inuu weli joog joogto waa inuu yahay anuunkii xanuunkii maxay waa inuu joogto yahay calaa kulli xaal sababkii keenay salaada in la jamciyo waa inuu qaa'im yahay oo taagan yahay waa mid ismiduu ku leeyahay wa dawaamu اlcuduri macnaheedu waa sidaas saddexda arrimood waa sheegnay الsafar wاlmaطar wاlmarad saddexdaasaa lagu salaadaa loo jamcin karaa shuruudu jamci taqdiim jamcu taqdiimka yacni horumarinta jamceeda shuruudeedu shuruuddiisu arbacatun afar wey albadaa'atu bilaabda weeyaan bilulaa bisalaati اlulaa salaada hore lagu bilowdo waa kow washardu الthaani niyat اljamci kulmintii niyadeedii weeyaanoo fiihaa salaada dhexdeeda lagu niyeysto fiihaa salaada dhexdeeda lagu niyeysto midda waxaan ugu sii fiican markuu salaada xiranayo inuu niyeysto dhexda hadduu ku niyeystana waa heli karaa shardiga saddexaad almuwaalaatu xiriirin weeyaanoo baynahuma maalan maxay tahay salaaddii hor udkuday markaasuu yidhi aan sunnaysto sunna ayuu dhex geliyey waa eber ma ma xiriirin kara labadii salaad markaa wa dawaamu alcuduri cudurkii daa'imid cudurka awrba salaadan loo jamciyey waa inuu weli taagan yahay halkaas uga baxtaana faslun shuruudu jamci taakhiir halkaas maxaa ka soo baxday jamcu taqdiimka shuruudiisii salaadihii marka salaad lasoo hormarinayo oo casarkii waktigii duhurka la tukanayo ceshihii waktiga maqrabka la tukanayo weeyaan middaas halkan waxaa laga gelayaa yani jamcu taakhiir awal duhurka adig casarka wati duhur tukan maanta duhurkii aad dib u dhigaysaa ilaa waqti alcasr ilaa waqti alcasri aad dib u dhigaysaa maqribkii baad dib u dhigaysaa ilaa waqti alcishaai baad dib u dhigaysaa jamcu taakhiira la yidhaha middaasna shuruuda jamcu taakhiirku muxuu yahay marka shuruudu jamci taakhiir dib u dhigidda yacnii dib u dhigidda kulminteedii shardiyaalkeedii inaani laba shardi weyn shuruudda salaadda oo dib loo dhigo waa labo ayuu ku yidhi niyat التaأkhiir الshard الأwal niyat التaأkhiir dib u dhigidda niyadeedii weeye waqad baqiya walxaal qad baqiya uu haray min waqti اlulaa waktiga salaada hore waktigeeda uu ka haray maca zaman uu ka haray yasacuhaa salaada ku filan salaada ku filan maxay tahay markaad salaadda dib dhigaysid horta niya dib loogu dhigaa waa in niya la helaa oo salaad aad dib haddaad tiraahdo safaraad ku jirtaa maalan safaraad ku jirtaa ama roob sida meelo badan ka dhacda meelo badan sida ka dhacda oo waxaa dhacda roobaa da-aya markaas wuxuu samaynaya qofkii maalan hargeysoo kale waa ka dhacdaa nairobin anaaba ku arkayba waktigii maqribkaba roobadam roobaa ama roobaa da-ay waxoogaa waxaa laga cabsanayaa roob inuu yimaado kow cudurkii ma jiraba ama dadka marka hore looma sheegin markii maqribka la tukanayey loomaba sheeginba in cishaha lagu soo dari doono war cishahana waa ku jimcin doonaa ogaada lama dhihin maqribkii maradkooda aa layidhah haye cishahana waa u istaagaynaa istaaga iyadana ma jirto waa in marka hore la helaa horta marka ugu horeysa ah, taas waxayd baa midii hore niyatljamci fiiha ay ahayd niyatljamci fiiha ay ahayd taas kasoo ah, masaajidan ku jira hadda may jamcu takhriirtu kuma jirin waxa weeyaan shuruudu jamcu taakhiiri isna niyatu taakhiir ha waay tan waxaa weeye qofkii safarkiibuu ku jiraa safarkii isagoo ku jira yuu salaaddii maba niyeysanba inuu salaaddii dib u dhigaba wuxuu leey hadhowaan jamcinaa oo maaragtay hadda ma niyeysat inaad salaadda dib dhigto waxaa la rabaa waktiga duhurku markuu galo markuu waktiga duhurku galo ama waktiga maqribku galo laba arrimood mid in lagaa helo salaaddii inaad tukatid iyo haddaad musaafir tahay in aad niyeysatid inaad dib u dhigtid inaad niyeysatid dib inaad udhigtid sido waktiga dambe oo salaadan lagu jamciyo inaad tukanaysa marka waa miduu waa middaas miduu ku leeyahay laakiin ma aadan niyeysan dib inaad udhigtidba oo dib aad ka tukan doontid oo dib udhigaysad ma aadan niyeysan waa eber markaas lama ogola waa inaad waktigoo jira aada niyeysataa inaad dib u dhigto marka eh, niyat اtakhiir takhiirka niyadiisa weeyaan waqad baqiya iyadoo haray <clears throat> min waqti ulaa salaada hore waqtigeeda iyadoo ka haray maa yasacuhaa wax ku filan salaadaas zaman ku filan oo tuka karo dahaaradeedii iyo salaadiiba ugu filan waa inuu waktigii ka harsan yahay markaad niyeysanayso inaad dib dhigto ee ay waktigoo tegey hadduusan niyeysan waktigii uu tago caasibuu noqonaya qofka taariku salaad buu noqonaya salaadda ka tegey buu noqonaya asagoo hadduusan niyeysan waa in laga helaa salaaddii tukado ama salaaddii u niyeysto inuu dib u dhigo marka shardiga labaadna والثاني والشharد الثاني dawaaم الcudri إilى tamaam الثaaniية cudurki inuu cudurkii salaada loo gaabiyey muxuu ahaa safar safarka waa inuu joogto noqdo la helayo ilaa salaada labaad waqtigeedu dhammaado wa dawaami اlcudri cudurkii daa'imidiisa wey ilaa tamaami اhaaniyati salaada labaad dhammaadkeeda ilaa laga gaaro yani maxay tahay wuxuu niyeystay markii hore duhurkii ayuu dib u soo dhigay waktigii duhurka markii la joogay oo yihi duhurkan casarkaan ku jamcinaya gaari buu saaraa waktiga casarka intaan maxaa la yidhaha uusan tukan duhurka waa soo waa tukaday maalan casarka asagoo ku jira ayuuba soo galayba magaaladii magaaladii ayuu soo galay ma kaafinayso isagoo casarka gelinba markaas aduu calaa kulli xaal wuxuu samaynayaa markaas salaadiiba casarka isagoo ama asagoo duhur badkon ayuu magaaladii soo galay diyaaradaa keentay gaari baa keenay marka baa keenay doon waxay doon ha karaan muxuu samey isagoon salaaddii hore tukon hadduu soo galo middii horena qado ayay noqonaysaa middaana waktigeedii la joogaya waa tukanaya laakiin jamci jamciga xaqiiqiga wuu dhammaado wa dawaami alcudri waa middaas cudurkii daa'imidiisa wey ilaa tamaami athaaniyati salaada labaad dhammaadkeeda ilaa laga gaaro middaan markii hore sheegaynay oo aan middii ku qaldaynay waxay ahayd oo niyada ku saabsanayd masaladeedu wa niyat اljamci fiihima wa niyat اljamci fiiha an wa niyat اljamci fiiha salaada hore waa inuu ku niyeystaa midda labaad waa fasalkii hore midii ku saabsanayd waxyaabaha dhaca waxaa ka mida roob oo kale loo gaabinaya salaadii roobkii midda labaad maba socdaba roobba ma socdo roobba ma socdo ma ku xihan kartid kow niyada oo yacnii maxaad maaratay midda hore dadka ma'muumiinta looma sheegin inay salaadan markaan dhammayno isla salaadii cishaha ayaan tukan doonaa ma oga waxay moodaan maqrab kale inay tukanayaan markii maqrabkii laga baxay ayaa layihi cishaan tukanaynaa haddana ama markii duhurkii laga baxay yaa lihi casr ma ku darayna maadaama roob uu joogo maadaama roob uu joogo waa ibr waa baail waxba kama jiraan weeyaan sababtu waxay tahay salaada yacnii marka hore ood allahu akbar leedahay ama salaada hore dhexdeeda waa inaad niyeysataa midda labaad inaad kusoo darayso e, laakiin maraad midii labaad aad tukato oo dhammaatay mid kalean ka dabageynaya ma soconayso niyadii isku xiraysa labadooda waa inay salaada hore waa in dhexdeeda ugu dambeyn ay timaadaan marka la xiranayo allahuma ra fiican haddaada helina marka saa darteed calaa kulli xaal nooca oo salaad fududaysiga waa halis wey ma fiicna in la iska ilaaliyo w shuruudu jamci taakhiir jamcu taakhiirka shardiyaalkiisu inaani laba shardi wey shardiga koowaad muxuu yahay niyat taakhiir dibudhigidda niyadeedii waqad xaal baqiya uu haray min waqti ilaa watiga tii hore waktigeed uu ka haray maa yasacuha wax ah ku filan waa kow midda labaad waa dawaamu cudurkii daa'imidiisa weeyaan cudurkii salaadan marka hore loo jamcinayey waa inuu daa'im yahay oo jamcu taakhiirka keenay waa inuu joogtoobaa ilaa tamaami ahaaniyati ilaa midda labaad tamaamkeeda laga gaaro oo ay dhammaato midda labaad wallaahu subxaanaه wa tacaala aclam